يسر وتعسر عنا كريم ربنا صلوات الله وسلامه عليه وحاسري آية علامة علامة لا بيننا وبين المنافقين منافقين أنا الأحزان آتي شهود العشاء والصبح صوحة يو يو saas isha suwaxa xuduuri dood waay xaadiri dood waay oo salaad jamaaca la xaadiro taasa calaaman oo ah ayat ayat lmunaafiqi aayatun aayat oo baynamaa manaa calaamo oo baynamaa o bayna almunaafiqiinta munaafiqiinta anwa iyo munaafiqiinka dhexdaani ahaatay waana aayad calaamada kala soocaysa anaga iyo munaafiqiinta sahuud lcishaai salaada cishaha xaadiradiy waay oo majid kala xaadiro jamaaca liisoo degto waay siwa subxi salaada subax subax salaadisa ola xaadiro amadaa salaadood xaadiri doodi waayo oo jamaaca lagu dirta waayo maxaa yeeli laa yastabiicuunahaa munaafiqiinta laa yastabiicuuna humaa laa yastabiicuuna maka ma yihaadiin humaa lamadaa salaadood ma yihaadiin lamadaa salaad munaafiq ma yihaado maxaa yeeli calaa kuli xaal sika karaahide hiya salaad kastaba munaafiqa munaafiqa nifaaq la wadaa ka ictiqaadka maaha yani salaad kasta bixiy culays ay ku tahay munaafiq salaad kasta way ku tahay ilahi qur-aanka kusheega laa yatuna salaata ilaa wan kusaaleha wan kusaaleha salaadan kalika malmatukufaraayaan ilaa hadday tukahayaan iyo waxay tukahayaan oo sii siicaayaan yani jabal weyn kafloo dejiye camal maxaa yeelay waxay nacaayaan ba yani cibaadadaas ay nacaayaan cibaadada ay nacaayaan saa daraadeed alaa kuli xaal macnaha xadiiska ka cadeeyaa salaadaha haddana u ulus is korkooda waxa waaye ruuxa isijirka waaye maxaaye lamada daaciriya xoog badan rawcaa inay dhaafaan ishaa waxa waaye waktii oo maalintii ninka asoomaayo hasininkeyda himaado asrawa in asneebsado asseexdo asraaxansa kala waya hudiga asbilaabi lahaay marka sadana sheedaanka nafta waxay leehayaan haday iska diko haday iska diko ay dhihin uliyaan munaafiqa le waay muuminka oo khaaliska ah salaadaha kuma xuslaa maxay salaad faraxiisi waaye faraxiisi waaye oo nishaadkiisi waaye nishaadki bisahaa inti jirkana wakti hirda ee maciidka waaye oo ninka haddi seexdo oo hurdada wakti imaahaysi oo shaydaanka madaxa ka furaayo odayhasikariheeda manaa saa arsigsoo dhamaa sababta xadiidkan nabiga sala allahu alayhi wasalama maalin waa jirta subax bacdii waxaan arkaya asirhay xublo waa ujeedaa xublona umadheeda bacdii waxay yihiin saxaabadii xublo wax soo sheegin maxaa yeele si kale subx iyo salaat lcishaa lamada salaadood oo munaafiqiinka ayay culus tahay oo beenkaayna iyaga unaka i beenkaahi calaamada kala sooceysiina lamadaa salaadood waaye munaafiqiinta iyo mu'miniinta oo khaaliska ah yani salaada kala sooc calaamada kala soocmaa oo calaamad ala soocmaa salaat subx iyo salaat lcishaa xaadiradeeda marka salaat oo masaajidaha saxiix waayo maxaa yeelay salaada xubuurkeeda iyo masaajid la qabo jamaaca lidoxteed munaafiqka dhaana u sii sheega axyaana markaasoo dito maxaad warataa halle waayo fardiga waa saalixa fardiga waa dabaa madaha darkeedii masaajidka la tago oo jamaaca lagu dugto ay ka dhigteen waajib cunaka asaafarka kifaaya sunna waaye iyo shaaficiyi saasaa naxiisa ama ama axmed bin xambal adkiisii salaat ljamaaca fardi ay ka tahay maxarsaliishaa xadiiskii nabiga oo bukhaari kooriis osleehaayey sa loo soo sheegay silkaas nimankooda ay kutusahayaan kastaas iloo soo sheegay bacda waxaas waan hamiyi waan hamiyi inaan yani tawo dadkaa horna oo qaado hornahaas iyo madijurigeeda uu tawo oo soo hugo marka culimada darkeeda usul ah hadii loo fiiriyo lafdigan hamiya hamamtu asida nabiga bukaarigaa dhigaa wa kalaa dhigaayaan idil maha waciid anay asraacsiyi waciidkan hamiya sida maahane alle shaaficida ay leedahay ma yeelin hamiy marka hamiga hamamtuga meesheedii mayel inaa ijtihaad ubanaa u banaanaay way kutusihaysaa ijtihaad inaa ku banaanaay waxay yaas aay kulligii si ilaahay sheegi waaye ma ataakum rasul fahuwa wala in huwa ilaa wa yuuxa ana ilaah mahan hunanta asri mana yani yeelin mana yeelin istihaada ubadnaa ubanaanay usuuliyiinta waxay leeyihin inaa istihaad ubanaanay ee daliil u yahay mantiga meesha wii hanan asri dhan ba istihaad inaas banaanay ay kutusihaysaa marka ninka loo haayo jamaacada jamaaca shanigeed mayaba hadda imaam mugani ninka oo magaciisa sheekh shaafici talmiidkiisa weyn ahaa riwaayada hadda oo hadda intaan kitaabka minhaajka aan galeyno aan leeheyno waanzalnaa min asamaa imaan duhuuran oo ilaahay zohiri daliilkaasaa bilaa soo qaadaha imaam shaafici soo qaaday si xadiis amaa kuwadaa qaala albuzaniyu ala leeyahay buzani waxaa siri raximah llahu waqaala shaafici shaafici waxaa siri qaala allahu tacaala anzilnaa min asamaai maan duhuuran ninkaas oo ka ahay sidii isnaadki maxaa loogu keenay qur'aanka maqduuc duhuub waaye oo waxaa loogu keeni haya madluulkiisa alrabaa in la saaro daliilkeedii saasaa loogu keena waa dalii daliishaha waawatiya dhahaadi haddana imaadonto kaada ninka oo saasoo weriye mugeniga ahaa oo weyne imaam shaafici xoog ahaan dadkii ahaye salaad jamaaca adoojabto labaatan i shan salaadood oo salaadaasa asocelihay qadihaya anigan maxaan ka dhigaya anuka meel haysan cilmi iyo iyo caqli iyo wax walba daahri baadinba ilaahay kusiiy waaye markaas waaweyn la kulma oo khayrka lahay waa ka ahaa jireen wallahi fi meelgaari anana salaada yani yanki meel kalaan salaadka tageyna jamaaca jamaacadii katarto aduhra dadka waayi labaatan i shan duhra qada ah nafta lagu amaan markaas maxaa ahaan salaadiisii jamaacada darajadeyda dhaweynsi naga sheega waaye salaat lfajri salaat ljamaaca waxaa tiaa marka yar ma aha labaatan shan oo min afar ama casr ama cisho boqol boqol intaa waxaa laga cil qabaa jamaacadii gaftay waxay ahaan jireen hadii jamacka saxaabada ninki jamaca lagaaa lataciyahay maxaa gaarnasa si an waay kan xafulaay jamaacadasa an yir mayala halii dadaalo waxa la fursayo oo laga fursayeesho fursad aan malasiiyo islaamka waxaan waa yaryar dadaal shan boqol sano ilaahay soo caabudeen caabudeen cudurada intaa gaar marka cumriyan rabbi la gaari oo la gaariya wax walba ana wala laysu qadar ana wala wax kasta fadliyana wala wax kasta khayrana wala siiyi waa tan munaafiqiinta salaad kasta aku culus fajr keliya maaha sigar cisho keliya ma e salaad kasta aku culus saasay jamaaca shanigeed taan waay ilaahay yani ku laazima yanadhigo warka min buka warkiisi macrufa saydiya min buka sarisaaran asukasani waligeeda kala saareeyaa gawar yahay sidaan ba kasta loo horumariyaa sayid maxamed kuliya wala khayriya wala baraarujiya ilahy barakaya jaza llah kar ama alg balaajibril wakti darnaa wax kasta wara sheer afyaalkiisa arjacliha hun ika qaab uu dhigaa weli zaaid zaaid asuu xeelaya maxamed nawareerka inta awa xadiidkiisii maxaa soomeeyey saciid bin musayib alaga wariyey maraasil saciid bin musayib isku jiraa kiiska waa mursalo yani maraakiishi oo saciid bn mascuud oo suganaa saciid bn mascuud mashhuur waay ninka yani ilaahay yani khayrweyn asaabiciinta ninka iyaguna isku jira ah, yani hada rashiid waktiisa soo gaari haddii is imaado hanu rashiid fadhigas jeegas jeegas salaam in yani mahaaba cilmigiis ilaahay weyneeyey kasa weynaa dankeeda markay maxalkeeda kusheegi doonaa insha allah maxaa yari salaadaas samada xadiid oo bukaari i muslim ay wariyen waa kuximid waxaa tiri aal aal salawaat kula yani muslimiin kuwaa ku culus tahay marka lamada salaad u culus xadiikaa kuhimid masuura munaafiqiinta lamada salaad kuculus waxaa waaye cisha iyo subax inta cisha iyo subax ugu daran ninki yani soo banaan salaad maxaa iska hajir wuxuu rakacayni fi salaati salaadii yani ishiya yani waa qawejahay man waaan ku farxo salaada waay salaadaas galo sooliga barkeeda saalixiinka barkeeda haddii talaalici galaan markaasa la dhehijiri kan hadii bukaan hataa markaas gacan la zeeli rabo ninaa suusiida waanin ahaa waxaa siri gacana waaa zee sakal aho akla la helaa agladan waxawaaye jiro oo yani karaayahaysa waay kasan qaadahaysa alla kusi hadda kaan kara laleeyahay camal macalimnimada waxa lagu gooya hadii gooy kartar waxay waay waa waay waxaa gooyka kartaa dangala lagu gooya maxaa salaad markii kula ilaah isku baxay bis ilaahay reebo badgalaay ilaahay isku dhamaay waxna kutiin bisa ruuxi dhan kulli keena kaana ahaa jireen salaad wax yar maaha munaafaq waxasdutaha min xaysu alcaada kabaada guda ma waxay ka tahay caada ahaan aluu arka duko ilahay sheega waayo ilaa wahum kusaal laa yatuna salaata ilaa hum kusaala bacdayani bacday kale waa culsyihiin haddana bacday uwen culs waxaa waaya subax iyo fijir waay laa fijir iyo cisho waay labadaa salaad daa'imidoodii daa'imidoodii waa shay weyn waaye ninka daa'imaayo oo la imaahaayo caarifiinta barkoodu waxay hireen salaad subax oo jamaaca salaad subax oo jamaaca laazimo arزaaqdaa sugidaysaa asbaab dunya dhan waay kaa cuslaada dhan aa sugidayeysaa waa ku sahlaysaa asbaab dunya dhan aa ku fududeyeysaa casirka iyo cishana waxay ku gacan sii haayaan riidi qalbigaada adduunka jaceylkii ku badnaay yaasha yaray haayaan riidi ay sii naftaadana shahwaadbay kareebayaan casirka iyo cishaa lamadoodina waxay kareebayaan naftaadii ay kareegaayaan shahawaadkiisa baxi lahayd oo magaciisa oo ku haligi lahaayeen hawada nafta ay kaareegi waayeen ictiqaadkaadini oo xumaay oo caqiidaysa halaafeedna waa saxiix yeelaaan maxaa yeelay asbaab addunya inta ma aho waxaa ku jira ciidi suluk adab aa ku jira subaxa ay ay subaxa maxaa ictiqaadka min suluk aa ku jira markaa subaxi iyo xaaladii waxa waaye oo arsaaqda ilaahay addoomihiisa asifeeye waay markii faseexdo wixiisi waa yani in soo xijaabsnaqdo khalaas kusna waa laga tagaa waa in arsaaqdiis katawi waa laga tagaa arsaaqdii maxsuusada ah, yani la qeydayaa bacda subax waxaa macnadiyadana waxaa la qeydayaa juhdigii iyo waracii iyo shahawaadkii la raacin casirka iyo iyo cishaha haddii laku jiro bacdaa la qeydayaa xadiidka mashhuur waayo macruuf waaye mursal waaye sacid musawda wariyey ninkaas wuxuu ahay maqsul waxaasiri adduunka inaan kasoo wareeyey ninka cilmi badan sacid musawir ma arkin nin magaciisa oo cilmi badan ma arkin waxau ahay taabiciinta madaxooda ahay ciiskooda ahay caalimkooda ahay aw ahaa kooda u keli ahay cilmiga xaqiisi oo ahay kaas ee xadiidkan keenay isnaadkiisna صaxiix waaye manaaqibkiisi sika dhan waxaa dejiyin xadiidkan xadiid oo isnaadkiis saxiix saydana salawaat ullahi wasalaamu aleyh waashir aayataani lama aayadood oo magaciisii qur'aanun qur'aan waaye aayataani lama aayadood ma makatiro aykaan oh. lama aayadood wamaa inki qur'aan qur'aan waaye ma qur'aan waaye macnaha min alqur'aani ay kamid yihiin lama aayadood oo min alqur'aan qur'aan kamid ah mubtada i khabarkiisa wada jiro inta umaada waa khabarka ayataani ma mubtadiye aayad oo tasniye khabarkana maxaa waaye humaa lamada aayado qur'aanun qur'aanka ay kamid yihiin ohomaa yashfiyaan way caafimaadiyaan way caafimaadiyaan way fiiriyaan ninka way caafimaadiyaan yay caafimaadiyaan almu'mina ninka mu'minka ay caafimaadkiyaan ninka mu'minka ay caafimaadihayaan humaaigi yashfiyaan wahumaa-igi yashfiyaani waxay yani caafimaadsiihayaan ay caafimaadi haayaan almuminka ninka muminka ah bushigii oo jismaaniga ahaa iki nafsaaniga ahaa ay caafimaad sii haayaan manaa akriskooda la wadaa ninka buko hadii la nin buko hadii loo akriyo ilaahay waa caafihaa ikhlaas iyo himo oo run ah hadii loo akriyo iyo yaqiin oo la yaqiinsahay inay sifa loo helaayo musaabisili akriyi mardigaasi ilaahay waa kadiilihaa amase ilaahay waa kafududeehaa unazilo ilahay yidhi unazil min alqur'aani maa huwa shifaaun ilahay no yidhi qur'aanka waa ka shifa waaye ilahay asheey wahumaa mimaa kuwi ay kamid ahaadeen mimaa cayaalkay kamid ahaadeen oo yuxibhum allahu ilahay ajecel yahay allahu wahumaa mimaa yuxibhum allahu ay kamid yihiin yani huma hadi usoo sheegi qiyaasta waxaa tahay mima yuxibh llahu mima fiihay kamid yuxibh llahu ladi hadisi maxaa timi mima yuxibhm llahu tasmiyada sacdulwacdi aa laga helaya surowda lakin qiyaas maxaa lua carabiyada waxa waaya mima fi fi madas usheeg yuxibh llahu yuxibh llahu ilah jecel yahay tasmiyada yuxibhuma lafdigaa lagu keena xadiidka sacduruwaad ah yani laga laga wariyey alayatani alayatani ayataanka oo la sheegaayo oday rasuulka soo sheegay waxa waaye abal mubtada waaye badi laga dhigana banaane min aakir albaqara ay kamid aakir albaqara albaqara oo u dambeeya albaqara suurada oo sacda loo xisi dooyo oo lagu xusaayo suuradii oo sacda lagu xusay albaqraa layaraa sacaa iyada lagu xusay taasay yani ahirkooda lamada aayad ugu dambeeyaan wae huma lamada aayad mima yuxibum allahu maxaa waaye lamada aayad oo suurtay baala dambaysa wae maxaa ahayd lamada aayad aman rasul aman rasul iyo baybullah ramadan wa qur'aan kasta hadii darabtidin adku akrisid oo buko akri jahri lagu akriyaa bilowla awlinka buko khusuusanka dadka awaalan dadka halka oo qalalka qabo hadii iyaga lagu akriyo ilahi waa ku caafiyaa ilahi waa ku caafiyaa lama aad lehay dadka oo dadkii buka ilahi ku caafihaya yan waay caafiyaan waay caafiya iya caafiyaan alaayadaanka naftooda wahuma ayatan mima yuxibum allahi kamid yihiin alaayataani ah bedelka alaayataani waayo agga bedel amase alaayataani ah bayaanka oo min aakir min aakhir suurat albaqara suurada oo bacda lagu xusay aakhirkeedi ah bayaan taabca dhan way tabaaceen maxaa yeelay labada aaya wa aayad waagii waaye maxabadoodii taas jecelku ilaahay as jecel yahay waxaa ilahay asi soo dejiye nabiga min kanzin as soo dejiye kanziga kula cabsi cabsi hoostiisa ahaa xadiisaas alhiri anima qur'aan wa ducaa labadoodii duca waaye qur'aan waaye kasil asine yani xadiis kaamilaad kumid oo leeyahay lamada aayood cabsiga yani kanzigiisii cabsiga hoostiis kanzigi ahaay waa laga soo dejiyey kanziga hoostiisii kanziga ahaay aa laga soo dejiyey hadii marfuuca yimid anahumaa qur'aan waaye xadiis oo marfuuc waaye waxaa ku mid anahumaa labada aayadood qur'aan waaye qur'aan qur'aan waaye iyo ducaan ducna waaye udkilna janata midkii akrajana ay geliyaan wardina raxmaana rabbiga raxmaanka ahayne yani waa waa raaligeliyaan baqara lagu magacaabay maqsuudkeedi waxaa waaya in daliil lagu ogo kitaabkan low yahay hudan lilmuttaqiina ilahay madayno mustaqiim waxyaalaha oo la hanuuno oo iimaanka lagu hanuuno bilgaybi lagu meeyo isaay tafkiiray ku timid aakar lagu meeyona iday ku timid intaa iimaanka madaarkiisa cala iimaan bacsigii oo soo kulli idaa lasoo sheegay على الثاني من الأخرى أي آية واسطة نبيها لما آية معروفة تتبدو أهرسة ثلاث بدو كتسة وفي آخر آية وخمسة مريض لو أخرج معنا وهما إيه السيان وحي عاف ماليان وحي عاف ماليان يتبقوا المؤمن مؤمن في عاف ماليان السيان ilahay kuwasisila wahumaa igi mima yaxibhum allahu ilahay arjacay kamid yihiin ilahay jeclay alaaya taani maxay tahay min aakhar suurat albaqara albaqara suuradda luxusi doono aakarkeedi waaye waashfiyaani iga fiiriyaan maxaa yele ilahay sifaatkiisi ma oho kalaamkiisi ma oho kalaamkiis marka makluuq isku daabeeyo iyo khaliq waxaan daawa aan qaadayna kulli makluuq waa inad camal lena makluuqna makluuq ma anfacaayo iyahan guriga camal le ilaah wax guri inaan ku dhoogno iyaha camal waaye in magaciisa aan aan ku cokolaano sidii yani dadkaan gudtaheen camal intaas kulli dhagagaa oonka oon tiribaa kulli ilaahay aa wataa xaqiiqa ilaahay ka imahaysaa haddii ilaahay ku dharjinin waxaad kastood cuntid maku dhargeysid wax kastoo cabsid maku oon baxay eh, maku oon baxaysid marka wato hadda intaan kalaamkiisa waxaa isku daabaya kul sifa caafimaadka la weelaayo ilaha ku caafimaad fiiha sabab ama aayadda qur'aanka ilahay khaaliqa ah kalaamkiisi waaye iga maqduuc waaye daawin madoodii maqduuc waaye iga ku caafimaadeysaa iga ku caafimaadeysaa caafimaadka igaba kusiihay ilahay kalaamkiisa osaa kusiihaa kalaamkiisi waaye abu hurera wariyey xadiika